بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وصحب وسلم قال الشيخ فإن يuqل qل بيان من جريح كذا إذا قالوا لmتن لم يصح وأبهموا فالشيخ قد أجاب أن yجiب الوقف إذا استرابا xataa yubiina baxhuhu qabuulahu kaman ulu saxiixi kharajuu lahu fafi lbukhaariyi ixtijaajan cikrima maca bni marsuuqin wagayri tarjama واxتaجa msلm bmnqd ضxفaa نaxوu suwaydin إd bjarxi makتafaa qultu وqad qaala أbوالمacاalي واkhtaarahu tilmiiduhu اlغazali wabnu اlkhadiibi اlxaqu an yuxkam bima adlaqahu اlcaalimu biasbaabihima وqdmوا الجرح وqيil in ظahr maن cadل الأkثar fهو المعتبر ومبهم التعdيل laysa ykتفي bه الخdيب والفقيه الصyrفي وقيل يكفي نحو أن يقال حدثني الثقة بل لو قال جميع أشياخ ثقة لو لم أسمي لا, لا نقبل من قد من قد أبهم وبعض من حقق لم يرده من عالم في حق من قلده ولم يروا فتياه أو عماله على وفاق المتن تصحيحا له وليس تعديلا على الصحيح رواية العدل على التصريح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وعشركii labaad ee baabkii macrifatu man tuqbalu riwaayatu waman turad waxaan soo aragnay shuruudda qofka la aqbalayo khabarkiisa iyo riwaayadiisa inuu daabit oo caadila uu yahay dabdiguna macnihiisa waxa waaye qof soo jeeda oo yaqid ah oo muqafal aan ahayn hadduu xifdi wax ku warinayo si fiican wax u xafidsan hadduu kitaab wax ka warinayana kitaabkiisa uu xifdisan yahi oo aan lagu dheeldheelin hadduu markaas macno ku warinayana waa inuu garanayo macaanida waxyaale isku bedelaan oo hadduu kelimad ou ka cabir maago oo macnihii xadiidka maanta tusinaysa inay kelimaddu macnuhu gudbin karto in kale kala yaqaano haddii kale uusan macaanida iyo waxyaalaha isbeddelka keeni karta uusan aqoonin asagana inuu macno kuwa laga aqbali maayo cadaaladana wuxuu yidhi waa inuu muslim yahay daa caqli caqli u saaxiiba qad balaqa alxulma oo qaan gaaray saliima alficl ficilkiisana ou saliimi muxuu ka saliim yahay min fisqin ow harmi muru'ati inuu fisqi iyo waxyaalaha muruu'ada iyo sharafta wax u dhiba inuu maaragtay uu ka dhowrsan yahay taskiyadu marka maxay ku sugnaaneen horta laba caadil waa ku sugnaanaysa ma garato sida kale sida saxiixaana ma garat halna keliya waa lagu sugnaan karaa wasuuxa iktifaa'uhum bilwaaxidi jarxan watacdiilan tacdiilan khilaafa shaahid ka duwan waxaa kaloo ku sugnaa kartaa ninka waxay kaloo ku sugnaan kartaa qofka inuu yahay qof mashhuurahoo cadaalad oo culummada dhan ay ammaanayaan sida imaam maalik iyo shaafici iyo sufyaaneyn iyo axmed bin xambal iyo bukhaari iyo nin maqaamkiisa la ogyahay ma garat qofka inuu dabdigiisana waxaa lagu garan karaa ay dheheen inuu dadka hiqaadda oo waafaqo sida qaalibka haddii marmar ou khilaafo dhifdhifa markaas oo kale waa weli waa maaragtay daabit wey nacam markuu qofku qofka tacdiilinayo ou leeyahay qofku waa caadil lama baahno inuu yidhahdo waxaas iyo waxaasuu caadil ku yahay sababtoo ah tiradaa ka badan waxyaalaha caadilgu noqda wasaxaxuu qubuula tacdiilin bilaa dikrin liasbaabi an tadkulaa makhaafata an tadkulaa inay maaragtay ay cuslaato midda kale qofku hadduu qofka uu jaraaxeeyo oo si ibhaama qarsoon ou dhaho waa daciif ou dhaho ousan caddaynay sababtuu daciif ku noqday lagama aqbalayo sababto asbaabta laysku khilaafsan yahoo ninaa nin wuxuu ku daciifi karaa wax aan maaragtay wax daciifinayo ku daciifi karaa shucbaa nin daciifiyo le xadiisku adsan maxaa ku dafiicisay isagoo faras ordisiinoo si xun eryahan arko marka taasoo kale ma noqon karto ma waa in asbaabta uu qofku uu sheego wa nacam haye markaasuu yidhi hada aladii calayhi xufaadu اlahar ka shaykhi اlbukhaariy maca ahli الnadar fikraddaas waa fikradda maaragtay culummada xufaadda aharta ku taagan yihiin sida bukhaari iyo muslim halkaa marku maraayo ayaa bushiyaa ku yimi markii uu yidhi walam yarow qubuula jarxin ubhima jarxin oo qofka la dhaawaco oo qarsoon macnaa qarsoonta waxaa laga wadaa qofku ma dhihin waxaas iyo waxaas ayuu faasiq ku yahay ma uusan ma gara waxaas iyo waxaas ayuu faasiq ku yahay ma dhihin qofkaa markaa lagama aqbalaya la yidhi hadduusan sharxin laakiin waa la bulshiyey waxaa la yidhi kutubihii hore iyo culummadii jarxi watacdiil sida yaxya ibnu saciid alqataan iyo ama shucbo iyo sufyaan iyo shaafici iyo ama axmed bin xambal iyo ibnulmadiin iyo iyo yaxya bnu maciin iyo abu xaatim araazi bukhaari iyo waxaan arkaynaa iyagoo leh fulaanun daciif ama xadiidka waxay ku leyna xadiidkaas lam yasix ama waa daciif ay leeyihin haddii la yidhaahdo marka jarxi mubhama nimankaa lagama aqbalayo waxaa dhacaysa rag badan oo ay dadkaas jaraaxeeyeen iyo axaadiis badan ay daciifiyeen in la yidhaahdo maadaama jarxigii uusan mufasar ahayn oon la fasirin axaadiistaas lacfi kuma sugna raggaasuna ducaafo ma aha dayaac badan oo cilmigii la dacayoco ayaa ka imaanaya maxaa looga jawaabayaa marka waana mas'aladii uu dib u soo dhigay markii aan ka hadlayno tambiihaadka oo wuxuu yidhi wain tajid matna daciifa sanad faqul daciifun ay bi haada faqsidi u qasad sanadkaanu daciifka dhan walaa tudacif muطlaqan binaءan calى طariiq adigoo dariiqaa ku dhisay ha daciifisin id lacalla jaa bisanadin mujawadin uu ku yimaado bal yaqifu waa joogsanayaa calىa daalika yacni dacfi oo muطlaqa in lagu idlaaqo calىa xukmi imaamin yasif bayaana dacfi inoo sifaynayo fa in adlaqahu hadduu idlaaqo yidhaahdo ninkaani waa daciif ama ninkan waa majruux ama xadiiskan waa daciif sababtuu daciif ku noqdana uusan sheegin fa shaykhu fii maa bacdahu xaqaqa waxa soo soco ku taxaqiijo mahiyaan joogna marka waa meeshii marka uu noo soo digdhigay oo yidhi hadhow baddaas kacaba haddaan baddii dhex fadhinaa iyo webigii iyo kelidii keligii meeshii laga cabaayay hila maaldijir meelaha webiga laga cabo haddaa markaa hiladii jooganaa sheikhu oo cilmiga naga waraabinayo waa kana marka fa in yuqal haddii la yidhahdo intaa waxaan ugu soo muraajacinaynaa casharkii horeona soo dhaafay iyo casharkaanba inaan garanno casharkan hadda soo socda waa meelaha ugu dhib badan kitaabku ka mid yahay maaragta inaan fahmno iyagoo noo fahmo macnaa tacqiib wuxuu ku yahay idlaaqii aan soo marno oo yidhahdo ninkaani waa daciif ama xadiidkan waa daciif hadduu nin yidha ah, aad aada aragtid ma garatid eh, wax fas aan la fasirinina see lagu daaweynina waa kana fa in yuqal haddii la yidhaahdo markii aan nidhi walam yarow qubuula jarxin ubhima jarxi la ibhaamiye lama aqbalayo lilkhulfi fii asbaabi mafsida laisku khilaafsanya haddii la yidhaahdo kutubihii hore iyo culimmadii hore aan ka helayna xadiis daciif iyo ninkan waa daciif iyo majruux iyo maaragta yacni laa yugtabu xadiidu iyo waxaas aan ku arkayno ayagoon dhihin sababtuna waa saa iyo saa fa in yuqol haddii la yidhaahdo qalla waxaaba cadba bayaanu man qof maanta ma arkaysa caddayntiisa juruuxa la jaraaxiyey macnaa sababtuu ku jaraaxiyey in la caddeeyayo haddii aan dhahay kadaa waxaa kaloo lamida idaa qaaluu hadday yidhaahdo limatnin xadiid ay yidhaahdaan lam yasix ma uusan ansixin wa abhamuu ay qariyaan sababta dacfigii xadiidka uu ku daciifoobay ay qariyaan ama sababta qofkan lagu jaraaxeeyey ay qariyaan haddii saas la yidhaahdo ee meesha markaa waxaa ka baxaysa kutubihii horena waxaan ka helaynaa fulaanu daciif ama hada alxadiisu daciif tafsiir badanna ma arkayn haddaanan hadalkooda aan la qabinina cilmi badan iyo ayaa dayacmaya saytaa jawaabku marka fa in yaqul haddaa la yidhaahdo qalla waxaa cadaaday bayaanu man qof caddayntiisa jurixa la jaraxay macnaa sababta lagu jaraxiyey caddayntiisa kadaa waxaa lamida idaa qaaluu hadday yidhahdaan limatnin matn lam yasix ma ansixin wa abhamuu ay qariyaan ay sababa dacfiga u qadarin waabhamuhu marka culimmadu jirxiga qariyaan ay sababa dacfi dacfiga maanta ma arkaysaa sababtiisa haddii ay qariyaan jawaabtu maxay noqonaysaa ciraaqiyaa watay wuxuu idhi fa shaykhi shaykhan yaa loo jeedaa ow adlaqtu lafda shaykhi maa uriidu ila bna salaaxi mubhama waa kiinu io muqadimada fa qad ajaaba aliftan waa alif idlaaq qad ajaaba qad ajaaba laakiin qaafiyada darteed si ay gadaal u waafaqdo alfudlaaqaa la yidhahda qad ajaaba wuxuu ku jawaabay an yajiba alwaqfu ay annahu yajibu alwaqfu waxaa maanta waajib noqonaya oo qofka dul istaagay arrintaas oo raawi aan maanta ma arkaysaa aan sababtiisa jarxigiisa aan la sheegin ee waa uun majruux la yidhi ama xadiis waa jariix la yidhi qofkaasi marka inuu ka joogsado idastaraaba markii uu shakiyo oo markaa baxdi iyo dib ugu laabto xataa yubiina ilaa uu ka caddeeyo yubiina ma garata abaana ay ka tiri mumaadliceedu abaana facalilaa markaan ku hadda akhri doona casharka noo soo coda waa mudaarica mudaaric hadduu rubaaci uu yahay xarful mudaaracada waa la godaa marka haddaa aragtid mudaaric oo xarful mudaaracada ay godan tahay ogow inuu rubaaci yahay baana ma dhehaysid xataa yabiina ay noqon lahay laakiin waa abaana oo mutacadiya xataa yubiina ilaa uu ka caddeeyo baxuhaa faacilkiya ou ka caddeeyo mafciilkana waa kana qabuulahu aqbalitaankiisa in la aqbali karo oo waa maxay qofkii raggii hore ay daciifiyaan asagoon mufasar ahayn ama xadiidkii waa daciif ay yidhahdaan asagoon mufasar ahayn wuu ka joogsanayaa ha baxfiyo marka ninkii caalimka ahaa markii ou baxfiyo laba unbaa mid u caddaanayo waxaa lagu dacfiyey inaysan waxba ahaynoo culummo kale ay tacdiiliyeenoo tacdiilku maanta ma arkaysaa ou saxiix yahay ma garata iyo in tajriixu ou maanta ma arkaysaa saxyahoo ninkan la wada jaraaxeeyey wax tacdiilana aysan jirin ee u soo baxda ninkan inuu daciif yahay ama xadiidkan ou daciif yahay labada midii u soo baxda ayuu ku camal falay xataa ybiina baxda qabuulahu ow cadamu qabuulihina meesha waa ku jirta baxsigiisu markuu u caddeeyo ninkan in la aqbali karo riwaayadiisa ama xadiidkan in la qaadan karo saxiihi ama uusan saxiix ahayn markaas meeshii uu raaco aaday hadduu u caddeeyo inuu xadiidkan saxiixaho jarxigaas la jaraaxeeyey ousan waxba ahaynoo tacdiil kale oo culummo kale ay tacdiiliso uu ka xoog badan yahay markaas waxaa weye taasou qaadan kuwa maanta ma arkaysaa baxdiga ou caddeeyey in xadiidkooda la aqbalayo ee jarxi xorana uu ku sugan yahay kamanba waa waa kuwii kuwaasoo ulu saxiixi asxaabu alxadiidi asxaabu lsaxiixi saxiixa asxaabtiis waa muslim iyo bukhaari kharajuu laba xadiidkiisa ay buxiyeen ee muslim iyo bukhaari qofkay ka wariyaanna culimmadu waxay yidhaahdaan jaawaza alqandar waa tacdiil ka ugu weyn sababta waxaa waaye shanigan siday u yaqaaneen iyo xirsigooda iyo nusxigooda iyo axaadiiooda talaqat اlummatu biاlqabuul ilaa axaadiis yaryara oon lagu naqdiyo maahane haalibka waa saas waa marka ninkii bukhaari iyo haddii ay wariyaan iyo muslim haddayba ka wariyaan ninkaas maxaa la leeyahay inahu qad jaawaza alqandara boondadii waa gudbay sababtoo ah saxaynkaaba u bixiyaba marka dadkaasoo kale waa la aqbalaa w macnaa wuxuu ku yani mihaalku waa la aqbalaa haddii bukhaari iyo muslim keliya ka wariyaan ma aha macnaha sida haddii muslim iyo bukhaari ay ka wariyeenba loo aqbalayo ayaa hadduu baxfigoysu ou caddeeyo ninka xaafidka ninka jarxigiisa la ibhaamiyey inuu ninkan maqbuulu riwaayo uu yahay ama saxeen ka wari ama si kaleba ha ugu sugnaadee ninkan baxdigiisa waa la aqbaray mihaaluu ku siiyey ragga inta dacni intuu ku dhacay saxiixeynku intay ka wariyeen markaa riwaayadii la aqbaray fa fi lbukhaariyi waxaa ku sugan ixtijaajan min jihati ixtijaaj iyadoo la xujaysanayo axaadiida sulbulmawduuca lagu warinayo een mutaabaco iyo maaragtay shawaahid keliya aan ahayn xikrima ayaa ka mid mida ah. xikrimana culimo badanaa daciifisay culimo badanna waa taskiyeyso waa tawfiiqisay kollayna tajriix badanna wuxuu u badan yahay madhabkiisa xoogaa xagga waxyaalo oo laga la arkaayo oo ama maaragtay waxyaalo ka in maaragtay maqadarku maso khuruuj iyo waxaas muamis waxuu adiga caqiido ku saabsano meelo uun ahlu ku khilaafsan saas camal ee hadda labdigiisa iyo cadaaladiisa kale lama labdin ma garan eh, lama lama jarxin labdigiisa iyo maca bni marsuuqin lala qabo ibni marsuuqan waxaa la yidhaahdaa camar ibni marsuuq albaahil ayaa la yidhaahdaa iyo wagayri tarjuma wakayruna waa ku bannaan tahay iyo wakayri tarjama tarjamadan bimacnaa raawi waay ay wakayra raawi ilaa tarjama ninka raawiga marka la sheego soo la yidhaahdo fulaan binu fulaan binu fulaan kida kida kida qofka marka la sheegaya raawiga soo loo tumo tarjamo macnaa qisada lagama sheekeeyo marka tarjamadan halkan bimacna raawi aladii yutarjamu lah aa laga wada macnaa rag badan oon hebel iyo hebel keliya aan ahayn ayaa ka mida ah. waxaa ka mida ah raggaas bukhaari ismaaciil bin abi uweys oo kale waa maaragtay sheekh ou imaam maalik ou agti u yahay wey imaam maalik walaajiisaa dhasha bukhaari wou ka wariyaa culammada qaarkoodna way daciifiyeen sooma marka bukhaari hadduu xujayso khalaas jaawaz alqandara laleeyahy waxtaja muslimun muslim wuxuu maaragtay xujaysay biman qad ducifaa dad badan oo la daciifiyey naxw suweyd suweyd bnu saciidin la yidhaahdo id bijaraxin jaraaxeen maktafa kullun min albukhaariyi wa muslim jaraaxaynta raggaas la jaraaxdad hor iyo jaraaxo kuma ay kaaftoomine ayaa kiyaa baaray oo maaragtay baxfiyey waxay u caddaatay marka dadkii hore tarjiixoodii laga sheegay tajriixoodii laga sheegay dhaawaciddii inaysay maaragtay sawaab ay ahayn ay nimankan cadaalad iyo dabdi u sugnaato wax laga wari karo saas khulaasatulqowl waxaa weeye hadalkan meeshan musalaax uu ku qoray haddii jarxiga la idlaaqo raawiga ama xadiidka tadciifkiisa la idlaaqo marka hore si aan soo marnay aana soo marnay walam yarow qabuula jarxin ubhima jarxi mubhama maaragtay lama aqbalo aan soo marnay su-aalaa meesho timid waxaa la yidhi waxaan arkaynaa axaadiid badanoo raggii hore ay daciifiyeen sababta ku daciifabana isu sheega ruwaad badan oo la jaraaxeeyey sababtay ku oo la dhaawacnana lama sheegin kuwaas inaan ka tagno ayaa ka dhalanaysa haddii laga tagana cilmi badan oo salafkiiyaa laga tegaya rag badan oo jaraaxeey xadiidkaas u durubsaneen taasina waa khadar axaadiid badan oo la talciifiyo rag eh, akaabir ah oo waaweyn ay dhaawaceen aan iska xujaysanna daciifkaa iska qaadanayn soo maaha Eh, haddii aan dhahno warkooda ma qabanayno jawaabtu maxay tahay laba jawaaboodaa jirta mid ibnu salaaxa iskale midna culummadaa kale ah ibnu salaax isagu waa kala tafsiiliyey oo waa maxay wuxuu yidhi haddii aan ka shakino raggaas warkooda waa joogsanayna baxi cusub aan bilaabayna baxigaasi labow mid noo keeni karna inayan ogaanno warkii culimmadii hore ay sheegeen maaragtay inuu saxy oo tajix inuu saxyoo xadiidkiisa aan ah ka joogsano ama warkii hore jaraaxadii muطlaqah inuusan sidiisa ahayno ay noo caddaato inay ninkaani uu daciif yahay ninkaan baxigoo inuu khilaafsan ninkaan ay noo caddaato inuu maaragtay caadil ou yahay oo hiqo ou yahay ama xadiidkaa inuu daciif yahay ay noo caddaato middaan noo caddaatan ku camal faleen waxyaalaha caddaaday waxaa ka mid a dad raggii hore ay daciifiyeen oo jarxi mubhama oon fasirnan ay daciifiyeen ama axaadiidkii ibhaama ay u daciifiyeen soo maaha ee markii dambeo dib laga damidoo la faxsiiyey sida asxaabu saxiixaynba ay arkeen jarxii lagu sheegay inaan waxba ka jirin oy raggaas cuduul yihiin axaadiidaas ay daciifiyeenna inay maaragtay axaadiid saxa ay tahay saasaan qaadanna baxdigana wuxuuna gaarsiiyo hadduu sidii hore ay culummadana ku sheegay inuu daciif yahana dacfigiisaan u sugayna saas way macnaha asag ibnu salaax maaragtay saasuu ku jawaabay ibnu salaax markaa isagoo xoogaa waa uu soo dhoweeyey mas'aladii xoogaa soo dhoweeyey markuu haadaa uu taxaqiijiy arrintan waxuu yidhi matamassak bihada oo mas ixris calayh fainahu maaragtay eh, makhlasun xasan meesha ishkaalkaa ku jira ayaad kaga fakanaysaa laak waa imaan doonaa hadal kaloo ka muhiimsan ayaa gadaan looga imooda laakiin hadalka ibnu salaax macnihiisu muxuu yahay waa saas waaye tacqiibna wuxuu yahay walam yarow qubuula jarxin uhima iyo sidii uu yidhi haddii dacfiga la idlaaqo faالshayku فيma baعda ايش xaqaqahu halkaas uga jawaabaya fain yuqal hadda masladu ma idin dhacda hadda xoogaha ya waa la fahmason ishkaalkada waa ka baxda haye fain yuqal haddii la yidhaahdo qallo waxaa caddaatay bayaanu man dad in la caddeeyo jurixa la jaraaxeeyey ma garatay oo sababtii loo jaraaxeeyey in la caddeeyo ma garatay yani waxa oo bayaanu jarxman ay sabab اljarxi bayaanu sabab اljarxi ayaa ya ma garata kadaa waxaa la mida idaa qaaluu hadday yidhaahdaan limatnin xadiid matnigiisay lam yasixa ma ay yiraan ma ansixin wa abhamuu wayna qariyeenoo maxay qariyeen mafcuulkii waa xadfan yahoo sabab dacfiya qariyeen fashaykhu ibnu salaax saas waxaa dhahaya hadalka ibnu ciraaq fashaykhu shaykh ibnu salaaxa qad ajaaba arrintaa wuu ka jawaabay muxuu ku jawaabay an yajiba bian yajiba inuu waajibaayo alwaqfu inuu ka joogsado qofkii mas'aladan markii hore xoogaa dareemay inuu maaragtay radin iyo qabuulba inuu ka joogsado idistaraaba hadduu shakiyo ilaa culimmada xadiiska hadday daciifiyeen meesha waxbaa ku jira soo maaha marka waa eegaya xataa yubiina ilaa uu ka cadday min abaana ay ka timi abaana shay ah yubiinuhu oo rubaacii abaana ayay ka timi xataa yubiina ilaa uu caddeeyo baxuhu baxigiis waa faacilkii baxigiisaa wuxuu caddaynaya iyo baaritaankiisa qabuulaho xadiidkaas in la aqbalo ee min baabi owlaa haddii inaan maaragtay inaan xadiidkan la aqbalaynin hadday u caddaato culimmadan warkiisa u raajixsanad hada min baabi owlaa waay moogta laakiin waa marka uu khilaafka u yimid waayo dadkaa baxiga uu caddayn karo inay maaragtay ee la aqbalaayo maxaa ka mid a kaman dadba waayo ulu saxiixi ay ahlu saxiixayn labada saxiix ahalkeedii muslim iyo bukhaari baa kharajuu lahu ay xadiidka ka wariyeen ama mubaashara ha uga wariyeen ama ha ah uga wariyeen sida macnaa rag uun sanadkaas ku jira waa ilaa ragga la jarxiyey waxaa ka mid a inay mashaaikhdooda ay wax ka wariyeen ay yihiin inay shuyuukhulmashaa'ikh ay yihiin shuyuukhu shuyuukhulmashaa'ikh uu sanadka nin ku jiro wa in maarata ka warinayo hadda oo kale dee ibnu cabbaas uu ka warinaya can rasuuli lahi sal allau alayh wasalam bukhaarina marka waa ka wari midda muslim ugu qabsaday suweyd binu saciid waa shiikhiisa isaga laftiisa wa marka wax lagu qabsan karaa waa shaykhaaga shaykhu shaykhihi shaykhu shaykhu shaykhi ilaa waa laga yaabaa taabiciga in lagu qabsado waa laga yaabaa ilaa jarxigu taabicigu ku iyo saxaaba isaga lama jarxi karo taasaa lagu qabsan karaa marka dadka ulusaxiix kharajuu lah haddayba u bixin saxeenka tajriixi waa ka baxay waa baasay jaawaz alqandara waa meesha yidhaahda mihaalo kusoo fa filbukhaariyi waxaa ku sugan ixtijaajan min jihati ixtijaaj isagoo xujaysanayo axaadiista sulbulmowduuc ku dhigaay ee mutaabacaysa shaad keliya aan ahayn cikramato ayaa ka mid a ah lakin ot mawla bn cabaas waa loo yaqaano maca bni marzuuq camar ibni marzuuq albaahili ayaa ka mida iyo wakayri tarjumatin tarjamo wax ka badan ama waayruhaa wakayri tarjama wax ka badan macnaa tarjamada hunaa maxaa loola jeedaa bimacnaa alraawi lianna araawi yutarjamu lahu markaa dee haddana qaafiyadaa keenaysa hadduu raawin yihaahdo waxaa waaya dee ta wax ku dhammaado warra beyska horaa ta ku dhammaado waxtaaja muslimun biman ducifa ayuu weydiisaday naxwu suweydid ay suweyd bnu saciida la yidhaahdaa alcuqayli id bijarxin maktafa jaraaxintii la jaraaxeeyey kuma u kaaftoomin ee asagaa marka tacdiiliyey ninkaana waxa lagu jaraaxeeyey waxa ugu weyn waxaa la yihi marka dambe intuu dhabeelo axaadiida la qansanayo markana muslim markii la weydiiyo la yidhi suweyd ibnu saciid maxaa ugu warisay wuxuu yidhi talaamiiddii xabs ibnu maysara isaga bisan ka soo gaaray waa inuu xabs ibnu maysara ardadiisii inuu ka qaato wax ardadii oo mubaashara waa inuu laba sanad u dhaxeeyo meeshu hadduu eh, hadduu maarata sweyd ibnu sacoo ku wari lahaa isaga iyo xabs ibnu maysara hal sanad hal ninaa u dhaxeeyo laakiin hadduu ka qaada lahaa keyrkiis maxaa u dhaxayn lahaa labo marka sanad caaliya ayuu raba marka axaadiidu ka wariya muslim waa axaadiid la huban yahay dad kale inay wariyeen ma garatay amana mutaabacaaduu ku wariyey waa axaadiis saxadeeda iyo la ogyahay laakiin wuxuu u doortay sanadkan lidalabi eesh alculuwi laakiin xadiidka duruq kalea lagu yaqaanaa inuu ka sugnaaday xafs ibnu maysar inuu ka sugnaaday marka jarxasmud axaadiidaas oo ka wariyana waa kuwii intou indhabeelo aysan ahayna ayay u badan tahay mara ibnu salaax intaanu asaga ku kaaftoomay laakiin ibnu salaax mashaa'ikhdii kale halkan waa lagu diiday oo waxaa la yidhi warka isku soo duuduubo laba mid weeye ninkan ibhaamka oo jarxiga mubhabka uu ku dhacay waa laba mid nin ay cid kale tacdiiliyeen haddii uu yahay oo tacdiil cid kale ka haysta jarxigaas ma saameyn ma gara laakiin nin aan jarxi iyo tacdiil kale haysan in aan tacdiil haysan jarxi mufasarana ma haysta muxuu haystaa jarxi mubham iyadaa laba loo kala qaadaya ninka jaraaxeeyey haddii uu yahay oo jarxi a tacdeeyey nin caalim oo khabiir birijaali ah sida yaxya bnu qaطaan iyo maarta cabdiraxmaan bnu mahdi iyo oo yidhi dahabi labadaas nin hadday isugu tagaan nin inay dhaawacaan laa yandamilu jarxuna labada ninkaasi ay dhaawacaan cabdiraxmaan mahdi nina mutashadid u ahaa nina wuxuu ahaa mutawasit hadday nin isla dhaawacaa ninkaas xir u dhammaatay ma ka kacayo dhan dhaawaca lagu dhufto macnaa xadiisku marna saxix noqon maa ma garata sidoo kale waxaa lamida ah, ninkii maaragtay ahlulxadiidka oo dhan ay daciifiyeen walow sababteedii sheegay marka ninka caalimka oo naxriirka ah ninkii uu jaraaxeeyey walow sababtii uusa sheegi wax tacdiilana ay maaragtay aysan u sugnaanin ninkaas waa jaraaxaysan waa dhaawacan yahay waa kan hadda noo keenay qultu waxaan idhi marka hadalka ibnu salax hadalka weyn oo ka waadixsanaa la keenay waqad qaala wuxuu dhaha abulmacaali aljuwayni waa wakhtaarahu wuxuuna doortay tilmiidu tilmiidkiisa alghazaali xujatu islaam alghazaali u doortay wabnulkhaiibi ibnulkhaiib waxaa weeye khadiib fakruraazi wa ma garan fakruraazi wa alxaqu sida xaqa an yuxkam markaan akhrina an yuxkam bimaa aan dhehayni an yuxkama in lagu xukumo bimaa adlaqahu lcaalim ninkii caalimka wuxuu idlaaqay bimaa adlaq wuxuu idlaaqay alcaalimi kan og biasbaabihimaa asbaabta maanta ma arkaysaa jarxigii tacdiilka ninka caalimku ah khabiirka ah ee warkiisa uu biyo kama dhibcaan yahay ninkaas warkiisaa la qaadanaya marka waxaa loo kala saarayaa ninkan uu jarxiga mufasarka ah oo mufasarka aan la tafsiiriyo haddaa ninkan wax tacdiilana uusan ku sugnaayo ninka naqdeen nin caalim oo asbaabta jarxiga tacdiilka yaqaano warkiisa in la qaato sidaas ayaa waxaa taxqiijiyey ninka la yidhaahdo alqaadi albaaqilaani sidaasoo kale ibnu kathiir iyo xaafid ibnu xajar sidaasay soo talkiisiye waana sida hadda ciraaqi ou dooranayo saas lidaalika ibnu kaiir wuxuu yidhi markuu qowlka ibnu noox soo sheegay amaa kalaamu haaulaa'i ala'imma a'immadaa warkooda almuntasibiina lihaada shan ee sha'nigan xadiidka isu taagay iyagu oo maaragtay ka shaqeeya fayanbagii an yu'khada musallaman min hayri dikri asbaab hadalkooda waa in loo qaato hadal oo musallama oo sax ah. inuu iyadan asbaab aan maanta la sheegin wadaalika lilcilmi macrifatihim waxaa la ogyahay raggaas macrifaday xadiidka u leeyihiin wailaacihim idilaacay u leeyihiin wailaacihim idilaac mataqaana idilaac feerahay ka timi marka cilmigay feeraha ka buuxsada sida qofka oo maaragtay hamuunta badanoo hunguri weynaha oo cunnada feeraha ka buuxiyey ayaga cilmigay feeraha ka buuxsaday cilmigooda cilmi laga dhergi waayo aada khatar u ah fii haada sha'ni ashintan watisaafin bilinsaaf waxay ku sifoobaan yacni cadaalad iyo wadayaanat diin iyo walkhibra iyo waayo aragnimo wanusxi iyo naseexo laa siyamaa maba kusi jirto idaa adbaquu calaa tadciifi الrujuc nin haddii ninkaas waa daciif waa sida hadda aan sheegnayo maaragtay nawowa ka yidhaahda waajmacu maaragtay calaa eh, dacfi ow calaa tadciifi hadday mar ninkaas ay culammadu ku kulmaan dacfigiisa waa ninay u dhammaatay ow kownuhu matruukan ow kadaaban naxwi daalik faalmuxadiثu اlmaahir muxadidka ee aada wax u yaqaano xariifka laa yatakhaalaju fii midli haada raggaasoo kale warkeeda oo bukhaari iyo raggaa warkooda shaki kama gelaayo waqfatun yacni ka joogsi fii muwaafaqatihim inuu maaragtay waafaqo xataa shaki shaki ma jiraayo ma garati lisidqihim runtooda wa ammaanatihim wa nusbixin falihaada yaquulu shaafici fi imaamu shaafici isagoo ahlulxadii dee faqiihna axaadiidan ahaa fii kaiirin min kalaami cala axaadiid markuu axaadiid ixtay ka hadlayo laa yuhbitu ahlu اlcilmi bاlxadiid kuly fiihi xadiidu laa yuhbitu ahlulcilmi bilxadiid ule marka waa u exaalayna dadkii aqoonta u saaxiibka le weliba de isagana xadiidka waa yaqaan laakiin dadka uu leeya waa mubaxiriin ay ku yihiin raggaas warkooda ayuu marka uu qaadanaya sidaasoo kale isaguna xaafid maarata saasuu doorto sakhaai wuxuu yidhi walidaa kulli kaana almukhtaaru cinda shaykhina ibni xajar an inkhala اlmajruuxu can tacdiilin hadduu ka marto qubila aljarxu fiihi mudina waa la aqbalaya hayra mubayani sabab iyadoon la caddayn idaa sadara min caarifin hadduu ka jiro waicmaalu qowlilmujarixi ninka mujarixa qowlkiisa in la camal siiyo owlaa min ihmaalihi wamaala ibnu salaax fii midli daalika ila tawaquf in laga joogsa tawaqufka ibnu salaax marka waa la diidan yahay waxaa la rabaa qofkan haddii ay culimmadii hore ay jaraxeeyeen haddii dad culamaa oo xariifiinoo baab dad waxaa jira xoogaa tacanut uu ku jiro ama maaragtay yani mutacanitiin fi rijaali eh, ama se maaragtay iyagoona khibrad badan u lahayn baabka iska galay kuwaas waxaa weeye ayagaa jarxi mufasar laga rabo laakiin dadka culummada ee naxriiriinta qof tacdiil ka maran hadday jaraaxiyaan wallow asaabta sheegin waa la qaadanaya taasina waa kaas wey oo hadalkii ibnu salaax xoogaa tawaqufku ku jiray kanaabulka yiri marka qowlkaana marka sax ma garan hay waa dhacayso ma hadda darsiga intaas haye wuxuu yidhi qultu waxaan idhi hadalka ibnu salaaxu tacqiibkayo waxaa li ibnu salaax warkaaga lama daynin ma hadalku musawahan waa ka sarreeya waqad qaala abulmacaali marka meeshan waxaa isugu timid raggii usuulu fiqiga yaqaanay iyo raggii maaragtay musalax cilmu ayaa isugu yimid marka meeshan oo qoobka ibnu salaax qowl kalea laga rajaxo waxaa la leeyahay arrinta sidaa adiga u kala tawqifso idlaaqday ma aha waxaa weeye marba haddii ninkan wax jaraaxeynin caalim biasbaabi uu yahay ninkan la jaraaxeeyana wax tacdiila uu ka maran yahay maaragtay tajriixaasa xoog badantawaqufkaaga iyo xoogaa waxaal isaga laftiis waa soo dhowey laakiin qowlkana ka sii muxararsan qultu waxaan waqad qaala abulmacaali wuxuu yidhi wakhtaarahu ou doortay tilmiidhu lghazaali tilmiidkiisa hazaali wibnu lkhadiib waa alfakru raazi hmm. wa ibnu lkhadiib irayina waa la yidhaahdaa wa alxaqu sida xaqa an yuxkam in lagu xakumo markaan laqbeen markaan kane waxaan ka leedahay wabnu lkhadibi lxaqu an yuxkam bimaa aan leedahay laakiin markaan laqbanayno kelimad kasta xarakadan siinayno alxaqu sida xaqa an yuxkama in la xukumo ayaan leedahay ilaa anta waad nasbinaysaa mudaarice bimaa adlaqahu wuxuu maaragtay uu idlaaqay oo jarxi u idlaaqo hayru mufasarka ah alcaalimu kii ogaa biasbaabihimaa ay asbaabu ljarxi watacdiil qofka ogaa waqadamu اljarxa waqiila in dahar man cadala اlأkhara fahuwa اlmuctabar halkan waa mas'elo kale masaladaasi waa maxay ninkii ayaa rag jaraaxeeyey ragna waa dhaawaceen jarxiga tacdiilkaa iskhilaafay maxaa la yeelay waxaa la yidhi waqadamuu waxay mariyeen aljarxay maaragtay hormariyeen oo ninka jaarixa qowlkiisa iyo ninka mucadilka ayaa la hormarinaa jaarixa qowlkiisa sababtu waa maxay ninkan oo mucadilkaa asbaabulcadaala u ark laakiin ninka jaarixa wax ka qarsoona u ark waayahay soon iyo salaad iyo waan ku arkay ha adintaas ma kada ha laakiin wax mufasiqaan ku arkay ma garata wاlmuhbitu daa'iman muqadaman esh cala الnaafi nacam laakiin waxaa la yidhi hadduu ninka mucadilka ah uu ka jawaabo ou yidhaahdo waxaan aada maaragtay ku ta aada ku jaraaxaynayso ninkan waa ka toobad keenay anaa arkay ama waxaas waa ogaaday laakiin waa ka toobad keenay ama waxaan aada ku jaraaxaynayso kamaba dhicinu oo caddeeyo wax oo macquul markaas waxaa weeye qowlkii mucadilkaa la qaadanaya maala ina wuxuu yidhi ninkan nin hebel ayuu maalintaas iyo maalintaa isu dira taariikhu sheegay wuxuu yidhi maalan labaatan iyo shantii oktoobar two thousand two alif ayuu ninkaas dil ninkii kalea wuxuu yidhi ninka aad sheegayso waa dila aada leedahay oo ninkaanaad dila aniga waxaanba arkayba ma aragtay shantii ama novembaraan arkay isagoo nool xayi wiirsa marka waxaa cad marka inuusa dilinaaba cadda mar maba jirta leeya waxaas marka waa saas wey wuxuu yidhi waqadamuu way hormariyeen aljarxay hormariyeen waqiila waxaa la yidhi in dahar haddii uu u muuqdo man cadala alakhara man cadala ciddii caadilayso alakhara xaaluu kuwa badan akharadan xaalaa laga dhiga walow xaalada maxay ahaan jirta nakiro laakiin maray iyadoo macrifa ay soo arortay laakiin muawal binakira jaa-u lwala falwala aa tiri يجعوا واحدا بعد واحد مطلق يجعوا واحدا بعد واحد والحال إن عر آه ها والحال إن يرد مع فاعتقد تنكيرهم ما قرأت كوحدك مية كوحدك اجتهد اجتهد واحدا حال يا xaalada ah, asal macnaha ah. waxa weeye nakiray ku awilantahay hmm. hmm. hay waqiila waxaa la yidhi in dahara haddii ou daahiro marka akrin waxaa leedahay waqadamu ljarxa waqiila in dahar man cadala alakara fahuwa almuctabar saasaan u akrinayno inshaadka laakiin haddii aan laqbeynayno indhaar waa ficilmaadu ficilmudaar waa muna cala fatxi soo maahayn waqiila waxaa la yidhi indahara hadduu bato hadduu u muuqdo man cadala wixii caadil ka dhigay alakar xaalo kuwii badan faw muctabar kasradaasaa muctabar laakiin waa la diiday taas marbaba maaragtay akariyo iyo hiqanimo ma ahane waxaa weeye maaragtay haddouba jarxigu uu mufasar yahay tacdiilka waa laga hormaraya laakiin hadduusan jarxigu mufasar ahayn iyo tacdiilka yaa horeeya ya waa marka waqadamu اljarxa eh, waa maxay jarxiga markuu mufasar yahay amaa jarxigu hadduu mujmal uu yahay yaa laga hormarinaya eh, tacdiilka la hormarinaya waqadamuu ljarxa jarxada maaragtay ay hormariyeen waqiila waxaali in dahar hadduu maarata muuqo man cadala dadkii tacdiiliyey al agtara xaaliyo kuwii badan fa lmuctabar laakiin qiilkan dambe waa daciif wamubhamu tacdiili laysa yaktafii bihi alkhadiibu wاlfaqiihu sayrafii waqiila yakfii naxwu an yuqaala xadaثani iqatu bal low qaala jamiicu ashyaakhi iqaatun low lam usami laa naqbalu man qad abham yuqbalna waa jirta labada waa sax wamaba tacdiili ninkii cadaaladnimadiisa la qariyey laysa yaktafii bihi alkhadiibu khadiibu lbaqdaadi ninka la yidhaahdo ma ku kaaftoomaa iyo walfaqiihu sayrafi sayrafi faqiiga sayrafi la yidhaahdo waa ninka wa aclamu khalqilah biusuuli fiqi bacda shaaficiyi ninka la yidhaahdo risaaladana sharaxuu ku leeyahy lakiin allahu aclam inaan lahayn inay u badantaa nacam ibhaamu tacdilama hadduu yarada xadaana siqatu uuse magaciisu isheego laakiin hadduu yidhaahdo xadaanii fulaan wahuwa hiqatun hadduu yidhaahdo mas'aladii maxaa imaanee tacdiil lwaaxid in lagu kaaftoomayo oo maxayd beydkii uu noogu soo maray Ah. beyt ha beytku noobsan maxuun ahaa wasaxw qubula tacdiili ah. walam yaro qubul may beytuka noqon wasixa اktifaa'uhu biاlwaaxidi jarxan wa tacdiila khilaaf shaahid hadduu yara xadaثnii fulan oo iqa markaas de waana ka wariyey waana tacdil ninkan haddii uu yahay min ahli jarx oo tacdiil u laakiin xadaثani iqat haddii uu yidhaahdo magaciisu muu noo sheegay magaciisu nooma sheego marka waxaa dhici karta an yakuuna iqata laakinahu ضaciifu cinda غayrihi badanaana imaam maalik waa isticmaalay lak waxaa oga badan imaam shaaficiy walidaalika qaanuunu culimmadu u dejiyeeno imaam maalik hadduu yidhaahdo eh, xadaثani iqatu Eh, can bukayr bn cabdillaahi alashaj waxaa looga jeedaa dheen makrama hadduu yaraada xadaanii shiqata can camar bnu shucayb ama waxaa oga jeeda cabdullaahi bnu wahab ama zuhri eh, maaragtay mise ibnu lahiica u uga jeeda imaamu shaafici haddii uu yidhaahdo xadaana hiqatu ibn can ibni abi di waa ibnu abi fudayka la yidhahdo marka badanaa haddii uu yidhaahdo xadaanii man laa attahim wuxuu uga jeedaa nin la yidhaahdo imraahim ibn maxamed abi yaxya ninkaasna waa daciif wax aan shaafic ahayn ma uusan maaragtay tacdiilin si imaamu nawowi maaragtay lam yuzakihi hayru shaaficiy culammadana waxuu ku imaanaya calaa dacfi ninkaas inuu yahay nin daciifa kulmay walidaalika dhibaato badan uu imaam shaafici u geysto asaga iqow u maleeyey axaadiid badanoo dacayfa asaga uu ka wariyey ayuu masaa'il qaarkood ku dhisay marka dhib badanuu madhabka imaam shaafici u geystay ninkaas sababta ah shaafici isagu kadsoomo nin iqaa u malaynaya laakiin nin iqaa ma uusan ahayn marka waxaa dhici karta qofkan waa iqo uu leeyahay inuu cinda kayrihi inuu daciif ka yahaa dhici karta marka culimmadu kuma aysan kaaftoomin hmm wa mubhamu tacdiili cadaalaynta maaragtay oo la ibhaamiyey laysa yaktafii bihi kuma kaaftoobay alkhadiibu khadiib baqdaad walfaqiihu sayraf taasaana sax wa qiila yakfi way ku filan tahay naxwa an yuqaala in la yidhahdaba xadaanii iqatu yacnii tacdiil maba xadaanii iqata oo kale marka laakiin qiilkaasina waa daciif ballow qaala hadalkan khadiibu lbaqdaadiya iska laho wabuhu tacdiil lees yaktafi bihi lkhadiibu walfaqiihu sayrafi khadiibkaa warkan iska leh waqiila yakfi kana naxwu an yuqaala waa miihaal oo waa maxay ibhaamu tacdiil hadalkaanna hadalkii khadiibay ku xirantaha markuu leeyahay mubhamu tacdiil lees yakfi ballow qaala hadduu yidhaahdo aliftan maan alif tanii waa alif ilaaq haddii uu yidhaahdo ninkii shayka ahaa jamiicu ashyaakii sheekhyaalkaygo dhan hiqatun waay low lam usami walow yaana magacaabin ee markastoo yidhaahdo xadadani hiqatun haddana ouna yihaahdo laa yuqbalu lama aqbalaayo man qad abhama qofkuu qariya ama laa naqbalu haddaana muxadisiin ma aqbalayn man qad abhama ciddii oo maanta ma arkaysaa qariya marka laba qowlaa meesha ku jirto qowlka ugu horeey waxaa weeye wa mubhamu tacdiid haa المأمون ليس يكتفي به الخطيب والفقيه الsayrفي miثaalkeedu waa maxay soo hormar qiilkaas ka bood naxو an yuqaala in la yidhaahdo xadaثani ثiqة tan inaan aqbalna iskaba dhaafe ballow qaala hadduu yidhahdo jamiicu ashaakhi hiqaatun waa low lam usami ay walow halkan waawaa camala u qadar ay walow lam usamiyaan magacaabin laa naqbalu ma aqbalayno ama laa yuqbal lama qale man qad abham ciddou qariyay wa qiila yakfi qiilku intaas koobay hadalka hore dhan isu tex qiilka ugu dabamari madligan ubaa keenay maaha hadalkaas ugu taxan yahay wambahuma tacdiili laysa اktafi bilkhad yalfiqu sayrifi mubham waa kayfiyadee waa miaalkee naxwa an yuqaala in la yidhaahdo oo kale xadaثani iqa inaan xadaثani iqata aan aqbalna iskaba dhaafe ballow qaala hadduu yidhaahdo ninkii raawiga ahaa jamiicu ashaakhi suqaatun low lam usawi low lam usami laa yuqbalu lama aqbalaayo man qad abhama ciddii ou qariyey waqiila yakfi saas camal ah, hadalku isu saareen waa fahamtay hadda soo maaha ah, hadalkoo dambe oo dhan hadalka horow la socdaa ee waqiila yakfina waa la soo celi iska dhexgeli وبعض من حقق لم يرده من عاalم في حق من qلده وبعض من حقق المسألة مسألة dad xaqiijiyey wxaa qadran ay faصله waa kala bixiyo وlam يurdahu ma uusan celin min caalimi nin caalim ah fيi xaqi man qaladahu dadka asagaa saarsan maثalا أئmada mجتahidiinta sida shaafiعي iyo maalik asagoo madhabkiisii mas'aladan waxuu qabo xujaysanaya oo leeyahay xadaani sida hadda aan sheegnay imaam maalik yaa ugu badan ma imaam maalik waxa ugu badan yaxya ibnu saciid alqataan iyana xoogaa qoleyn waa isticmaal hmm. shaafici hadduu yidhahdo xadaana hiqatu oo nin ahlu ciraaqa ah uu sheego axmed bin xambal uga jeedaa nin hmm, oo culummada ahlu ciraaq ka mida hadduu xadaana ee ragga ahluciraaq oo maalan oo maarata uga jeedo axmed binu xambal oo ka wadahay marka imaamu shaafiica ah marka masalo taxriirina uu raba inuu madhabkiisa ku taqriiriyo markaasuu leeyahay daliilkoodu xadatanii saqatu kada wa ama sidoo kale maalik dadka oo isaga muqalidiinta oo madhabkiisa raacsan ayaga xijo u tahay iyagba qowlkiisa uu rajaxay ba qaadanayaan aduu yarada xadatanii saqatu min baabi owlaa taasaa macnaha hadalkan xagguu ku xidhan yahay beedulba meeshuu ku xidhan yahay waa inaad taqaani wuxuu ku xidhan yahay wamuhuuru tacdiili laysa yaktafii bihi alkhadiibu walfaqiihu sayrafi waqiila yakfii naxwu an yuqaala xadaثani hiqatu bal low qaala jamiicu ashyaakhi hiqaatu low lam usami laa yuqbal bima qad abham markaasuna hadalku calaa idlaaqihi maahane wa bacdu man xaqaqa almas'alata fasala ayaa u qadaray walam yarudahu ma una radinin min caalimin nin caalim ah haddii uu yarda xadadana iqatu yaa laga radinaya fii xaqi man qallada dadka atbaacdiisa isaga taqliidsana laakiin qofkii kale oo asaga maaragtay isagu xujada cindahu xadiid ay tahay ayaan madhabka taqliidsanayno xadii iqa xadiis oo saxa ma noqon laakiin ninka asaga oolba qowlkiisa raajixila madhabkiisa taqliidsanaya isaga agtiisa maaragtay iqo bay ka laakiin xaamd xadi wuxuu leeyahy waxaan hadda baab xadiid markaas kuma jiro baab fiqi iyo taqliidaysa oo laakiin cinda alxadiid ma sugnaanayso xadiid aan kuma sugnaanayso laakiin baabkaas kale waa baab ijtihaad iyo taqliid iyo waxyaalahaas ay soo gele oo waxaa weeye markaa leysa baabka oo maaragtay eh, fanulxadiid iyo saxadiisa walam yarow futyaahu aw camalahu calىa wifaaqi اlmatni tasxiixan lahu walaysa tacdiila calى الصaxiixi riwaayat اlcadl can tasriixu walam yarow mana aysan arkin dhow futyaahu futyal maanta ma arkaysaa alcaalimu ninka caalimkaa fityaadiisa ow camalahu camalfalkiisa calaa wifaaqi lmatni xadiid matnigiisa oo ku camal falay taxiixan lahu inuu tasixinayo xadiida ayaa la maashay nin caalimaha ku camal falo uu ku tegey ama wow fudjoora macnaheedu maahan inuu xadiidka saxiixinayo sababta waxaa dhici kartaa awalan in xadiid kale oo ka sanad xoogan oo hayso oon xadiidkaan ahayn oo jawaabtan ku dhiso waxaa dhici kartaba inuu ka mid yahay dadka hadday saxiix waayaan daciifka ku camal faloo qiyaas ka hormari sida madhabka imaam axmed iyo abu daawuud oo kale sidaan xasanka aan maanta ma arkaysaa xadiidka xasanka ah sidii aan maanta ma arkaysaa ku soo marnay iyagu waxaa weeye xadiidka daciifka maaragtay muxuu ka hormarinaya eh? xadiidka maanta ma arkaysaa xasanka ayuu ka hormarinaya oo beydkii uu noo kaana abu daawuuda aqwى maa wajad yarwiihi wالضaciifa xayثu laa yajid fi اlbaabi غayrahu fadaka cindahu min ra'yin aqwى qaala bnu mandi waana madhabka imaam axmed oo kale marka saa darteed hadduu shaafici ama maalik oo xadiid ku camal falo ama fityadiisu xadiidka ay waafaqda laysa macnaahu inuu ansixiyey waa saxiix xadiidkii bukhaari fulana ku camal falay ama fucaana maaragtay fidyooday xadiidka wax waafaqsan taصxiix ma aha hiy walam yarow mayna arkin futyaahu futya alcaalimi ninka caalimka futyadiisu ow camalahu camal falkiisu calaa wifaaqi اlmatni xadiid matnigiis ou ku camal falay ama uu ku fudyooday tasxiixan lahu xadiidkan maanta ma arkaysaa inuu saxay waxaa lamidaa la yidhi haddii xadiidow khilaafay inay daciifya ah ma arkayo waxaa ka mid a ah imaam maalik xadiidkan albayacaani bilkhiyaari isaga weriya khiyaarkanna khiyaar lama jisa la yidhaahdo wamaca daalika laa yadhabu imaam maalik ila alcamali bihada alxadiid khiyaarulmajlis ma sugaan sababta waxaa leeya camalu ahlimadiina baa khilaafsan yahuudiya laakiin waa lagu radiya xadiidkan waxaa la yidhi camal ahlulmadiina xadiid cad haddou khilaafay bal dad badanoo culimmadu waxay kaen ahlu madiina oo ka camal falay hmm. walayse ma ahaanin walam yarow muxadisiintii ma aysan arkin iyo culammadii jumhuurta ahaa futyaahu futya alcaalimi ow camalahu calaa wifaaqi lmadsaxan lah sidoo kalena hadduu xadiid uu ku camal fali waayo xataa saxaabiga hadduu xadiidku camal fali waayo macnaheed ma inuu xadiiska u daciif waxaa dhici karta inuu u arko inuu mansuuq yahay inuu daliil u arko isagu ka raajixsan oo tawfiiqi waxyaalahaas waa naga muuqda saxaabigoo kale hadduu xadiidku maaragtay ra'yigiisa hadduu khilaafo xadiidku alcibratu bimaa rawaa laa bimaa esh naga riwaayada meeshan muhiim so dadkan ijtihaadkiisa oo isbedeli kara ma garta marka kowna xadiidka camalkiisa oo waafaqana xadiidkii ma saxiixinayso kowna xadiidka camal maaragtay raawi ou khilaafana maanta ma arkaysa ama sheekh ou khilaafana laa tudacifu lxadiid haye walaysa tacdiila calى الصaxiixi riwaayat اlcadl calى tasriix dheh walaysa tacdiilan tacdiil lamaan cala saxiix sida saxiixa riwaayat اlcadl nin caadila nin kale inuu ka horiyo cala tashriixa isagoo caddaynay fulaan maalan imaam maaligaa yidhi nin xadaanii fulaan ama bukhaari fii kayri saxiix fi ladabi اlmufrad kutubo kale waxau dhaha xadaanii fulaan ama muslim meelo kale oo saxiis ka baxso macnaheedu ma ahan hebel aan ka wariya xadaanii fulaan ninka wax warinaana caadil uu yahay midkaas oo wax ka warinaayo inuu cadaalad xukumo macnaheeda maaha sababta waxaa dhici karta eh, haddii ou laakiin ou maaragta ou tacdiiliyo ou dhaho xadaanii fulan wahuwa hiqatun uu yidhaah hmm, markaas ha laakiin kownuhu nin caadilaha ninkan ka wariyo maaragtay ninkan eh, tasxiix ma noqonayso ya tacdiil ma noqonayso walaysa tacdiila calى صaxiixi riwaayat اlcadli caadilka riwaayadiisa canhu can iraawi uu ka wariyo cala tasriixi bismihi dheh magaciisao tasriixinayo fulaan binu fulaana xadaanii ninkan wax warinaana oo caadil yahay raawigaasoo wax ka warinaya tacdiil ma u noqonayso wakhtalafuu baab asagona baab kaloo waayo la soo geli kara halkaas maanta aragtiga ku furan wallahu aclam sal آله وصحبه وسلم